afartanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasa aleh raxmat ullah akhbarna yacquub ibn rahim addawraqi weyaan waa hiqa qaala xadathana maxamed ibn cabdiraxmaan aldufawi aldufaawi weeyaan dufawi bita way bita dufaawi weeyaan waa saduqun yahin qaala xadathana ayub ibn abi tamiimata asikhtiyani waa hiqatun thabt can abi qilaaba cabdillahi bn zayd aljarmi weeyaan waa hiqa an anas malik wuxuu ka wariyey khadimi rasuli lah sal l slm radi allahu tan arda ana rasula a sal slm qaala wuxuu yidhi idaa nacasa hadduu lulmooda axaduku midkiin fii salaatihi salaadiisa falyansarif ha iska noqdo oo ha kasoo gudoomo salaada walyarqud ha iska saacday u nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam marka qofka haddii marba hurdo ay qabato salaad iyo hurdo isma qaadanayse lulmada iyada waxaa laga yaabaa qofku inuu alla inuu baryo rabo oo weliba habaaro naftiisa sida nabigeena xadiidka lagu sheegay sal alla alay slam ha iska saxdo weyaan marka hurdada iyo salaad in ay isqaadanaynin ayaa halkan uu imaam kusoo daliishaday caleyh raxmatullah baab lwuduui min masi dakar xibin taranka taabasho la taabta weyse qaad laga weyse qaatay baabkan u baabyahay in muxuu ahay laga weyse qaadanay horaana waan soo marnay khilaaf ku jiray xadiidka basra iyo xadiidka talq waa tii aan soo marnay oo markii dambe sida raajixeed uu ahaa in eh, laga weyse qaato haddii aanan xaa-ilaan amaba xijaab la-aan la taabto waa tii aan soo marnay in dhankaas la rajaxay weeyaan xadiidka afar boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadii saxiixa qala imam nasari ramat la abarna qutayb ibn saciid ibn jamil min ariq baqlani can sufyaan ah, ibn saciid ah, sufyan ibn cuyayna weeyaan wa hiqatun tabtun xuja can cabdillaahi yani ibn abi bakr cabdillaahi ibn abi bakr ibn moxamed ibn xasm weeyaan waa hiqa qaala wuxuu yihi cabdullaahi ibn abi wuxuu yihi calaa atharihi markuu muxuu ahaa hadalka sheegay raadkiisa wuxuu yihi ama isla markiiba wuxuu yihi hadal ayuu sheegay yani qaala qawlan qaala qawlan hadal ayuu sheegay hadal ayuu sheegay qaala abu cabdiraxmaan alimaam nasaa wuxuu yihi abu cabdiraxmaan walam utqinu hadalka asagoo ninkaas cabdullahi ibn abi bakr uu sheegay anig ma anan sugin ma uu yihi ma akhbarana uu yihi yani lafdigii ama cibaaradii ayuu marka ka shakisan yahay siday ahayd laakiin inuuna hadlay oo muxuu ahaa wax tusina taxdiid amaba ikhbaar iyo in muxuu ahaa curwaha soo socda xadiidka u u sheegay busro u ka sheegay wax cadayna ugu caday weyaan aan ku noqdo marka qala imam ns alي amat abarna qutayba ibn saciid an sufyaan an cabdillahi yani ibn abi bakrin eh, intaba waahiqo weeyaane qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibn abi bakr calaa atharihi qaala hadal ayuu yidhi calaa atharihi markuu intinta hore sheegay kadib ayaa arrinka raadkiisa wuxuu yidhi qawl hadal ayuu sheegay qaala cabdillahi walam udkinu hadalkaa maanan sugin wuxuu yahay yani ma xaqiijin kara lafdigiisuu ahaa can curwata ayuu ka wariyey ibnu zubayr waa imaamkii busra busra waxaa weyaan waa saxaabiyad jaliil ah oo muhaajirad weliba ah. qaalat waxay tihi busra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slam man massa qofkii taabto farjahu xibintiis taranka falyatawadaha weyse qaata weeyaan marka inay jebin jibanayso taabashada xubin taranka la taabto ayaa waxaa weeyaan xadiid ku cad xadidka afar boqol iyo shan iyo afartanaad wa xadid sahil isnaad qala imam nasai ramat llah akbarna cimran ibn musa wa saduq qala xadathana maxamed ibnu suwa maxamed ibnu sawa waa saduq rumiya bاlqadr qadarinima lagu sheega waana saduq can shucba ibn xajaaj waa imaamkii ad taqaanin can macmar ibn rashid waa hiqat dabt can zuhri maxamed shah zuhri waa imaamkii can curwat ibn zubayr can busra bint safan saxaabiyada nabi sal slam qaala nabigan wuxuu yihi idaa afdaa hadduu la gaaro axadukum midkiin uu ku taabto biyadii gacantiisa ilaa farji farjigiisa uu la gaaro uu taabto xibintiis taranka falitawadaha weyse qaato weyaan weysada uu burinaya marka taabashada xadiidka afar boqol iyo lix afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي ramat la abarna qutayb bn saciid qala xadathna layt bn sacd an mishahab can curwa ibn zubayr intaba waa aymo oo hiqa oo thabti ah dhammaantoodna mxuu ahay bikabnibcaan hadalkooda iyo waxay nabigeena kaso wariyan sal slam can marwan ibn اxakam marwan ibn xakam waa khaliifat muslimiin ilaa muddo dhowr sano ayuu mxuu aha khalifat muslim ahaa rag baa saxaabinimo ku sheegeen lakin laa tathbutu lahu suxba saxaabinimo uma sugnaanayso anahu qaala wuxuu yihi alwudu waysada min mas dakari haddii alwuduءu ayaa waajibaysa ay tajib lwuduu min masi dakari xubinta rang taabashada weyse ayaa ka waajibaysa weyaan faqaala marwan wuxuu yihi ahbaratniihi waxaa warkaa ii sheegtay hadalkaas in nabigan u sheegay busra bintu safwan ayaa ii sheegtay nabigan ayaa ka sheegay sal l slam fa arsala kadibna wuxuu diray curwa curwa ibnu zubayr ayaa rasuul diray qof diray oo u diray busra hahay qaalat waxay tiri dakara rasul nabiga wuxuu sheegay sal l slam maa yutawada minhu wixii laga weyse qadanay ayuu nabiga tiriyey oo fa qaala wuxuu yihi min masi dakari xibin taranka taabashadeeda waa jibanaysa ayuu nabiga yiri weyaan xadiidka marka uu noo hormaray lakin waxaa dheeri oo ku jira irsaalka iyo diritaanka la dira ayaa diray ma marwaana diray sida hore noo soo hormartay oo qof waardiyihiis kamid a ah ayuu diray waa tii noo soo hormartay halkaana wuxuu leey fa arsala curwa macnaheedu waxaa weeyaan curwo markuu ninkii marwaanahay la murmay ayaa wuxuu ka dalbaday inuu qof u diro bs bs eh, busra qof inuu udira ayuu ka dalbaday curwo ayaa dalbaday saas ayaa marka nin waardiyi lagu diray marka irsaalkii marka muxuu ahaa ninkii dalbaday ayaa fa arsaladaas muxuu ahaa min baab tajawuz loo dhahay walcilmu cind allahi tabaaraka wa tacala xadidka afar boqol iyo todobiyo afartanaad wa xadii saxiix isnaad qaala imam sacid ramtullah akbarna isxaaq ibn ibrahim ibn mansuur wa hiqa qaala xadathana yaxya ibn saciid alqatan wey can hishaam ibn curwa waa aimadii aad taqaaneen qala wuxu yihi akhbaranii abi aabihii baa ii warramay curwa ibn zubayr taabicigii jaliilka ahaa hiqada ahaa can busra binti safwan ayuu ka wariyey ana nabiya nabigana sal sl qal nabigana wuxuu yihi man masa qofkii tabadakara wuxuu binti saranka falaa yusallii yuusan tukanin xataa yatawada iloo ka weyse qaato qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yihi hishaam ibnu curwa lam yasmac hada lam yasmac min abihi hada alxadiid curwa waxa weeyaan ninka la yidhaahdo hishaam ibnu curwa aabihii oo curwa ibnu zubayr ah xadiidka laftirkiisa oo min masjid dakarka kama uusan maqlin ayuu yihi arrinka isaga marka culimada aad bay ugu hadleen alxaafid ibnu xajar ayaa ugu hadal adka amaba taqriiban hadalka soo ururiyo wuuuleeyahay wuxuu leeyahay jamhuurta hishaam ibni curwa axaadiista ka warisay oo xirtiisa ah xadiidka waxay leeyihiin can hishaam ibni curwa can abiihi can bisra ay leeyihiin saasay leeyihiin waasito uma ay dhexaynin wax waasito u dhexay ma jiraan weyaan o hishaam iyo iyo abihi cid u dhexaysa ma jirto riwaayo kale waxaa jirta waasito ay u dhexayso marka waxaa laga yaabaa ninka la yihahda muxuu ahaa hishaam ibn curwa inuu marna waxa weeyaan aabihii toos ugu wariyey marna waxa weeyaan abubakr cabdullahi eh, ibn abubakr uu ka wariyey abubakr inuu ka wariyey kadibna waxa w marna uu saa ku wariyey marna saa ku wariyey arrinta ayada marka imaamku wuxuu leeyahay alimaam alxaafid ibn xajar hadi alcilla laysat biqaadixa cinda almuxaqiqiin cilada ayada oo qofka raawiga ah inuu marna muxuu ah toos qof wax ugu wariyo qof hiqa ah marna waxa weye qof kale usii mara waxa weeyaan cillo qaadix ma ah maahan horeyna dhowr jeer ayaan soo marnay wax ishkaal habyaraad kuma jirto weyaan halkan waxaan ka gelaynaa insha allahu tacala kitaab aad u weyn oo qiimo badan waxaa noo soo dhamaaday ilah fadligii subxana wa tacala tahaaradii oo weliba muxuuha tafriic badan imaamka uu sameeyey eh, caleyh raxmat ullah oo qusligii iyo qabayskii iyo taymanku mar uu ka dhigay xaydkii istixaada qayb uu ka dhigay weysadii qayb uu ka dhigay biyihii qayb uu ka dhigay yani ayaan soo marnay lakin cumuuman culimada waxay yidhahdaan intaasoo dhan marka iyadoo isku duuban waxay dhahaan kitaab tahaara lakin imaamku uu kasii kala tafriiciyey oo idaas saddex kitaabo kaloo dheeri ayuu ku daray kitaabka shanaada halkaan ka galayna insha allahu tacala waa kitaabu salaa salaada ayuu kitaabkan u kitaab yahay baabka koobaad fardu salaati salaada faradnimadeeda iyo wadikru ikhtilaafi naaqiliina ruwaadda soo guuriyey sheegitaankooda khilaafka ay isku khilaafeen fi isnaadi xadiidi anas ibni malikin anas ibnu malikin radi allahu taala arda khaadim rasul sl slam xadiidkiisa sanadkiisa khilaafka ay isku khilaafeen iyo wakhtilaafu alfaadihim alfaadda ay ugu soo guuriyeen khilaafka isku khilaafeen ayuu baabkan u weyaan marka kitaabu salaa salaad waa ducaa xagga muxuu ahaa istilax ama sharcan waxaa la yihahdaa aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiir mukhtatamatun bitasliim waa ereya iyo hadallo iyo ficil la samayni oo ku bilowda allahu akbar kuna gabagabooba tasliimta iyo assalaamu calaykum lidalika culimada markay radinayaan dadka nawaytu usalli fard salaati duhr arbaca rakcatin ma'muuman aw imaaman adaan lilah intaas tiranayaan oo iyadoo intaa la tirin salaad inay xirmayn u haystaan waxaa lagu muxuu ahaa diidaya ficilka nabigeena sal alla ly slam oo caddaa iyo sideedaba salaad waxaa loo yaqaan iyaga laftirkooda kuwa iyaga laftirkooda hadda usalida marka salaad tacriifiya la yihahdo waxay leeyihiin aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiir muktatamatun bitasliim marka iyaga yarduuna bacduhum anfusahum bianfusihim ayaga laftirkooda ay isradinayaan sidaa weyaan eh, masalada marka salaad markaan ka gudubna iyo tacriifkeeda waxaan u gudbaynaa eh, baabka fardu salaati wadikru dikru ikhtilaafi anaaqiina fi isnaadi xadiidi anas ibn malik radi allahu anhu tilaa wakhtilaafu alfaadihim uu leeyahay ikhtilaafkaas sanadka muxuu yahay ikhtilaaf sanadka waxaa weeyaan xadiidka noo imaan doono oo xadiidkii alisraa walmicraaj anas ibn malikin radi allahu tacala an arda mar waxaa weeyaan toos ayuu nabigu ugu warinay calayhi salatu salaam oo nabigeenna sidii loo dheelmiyey ayuu toos u sheegi marna waxa weeya malik ibnu sacsac saxaabi la yihahdo oo nabigeena sal l slam ka wariyey xadiidka israaga iyo dheelminta ka wariyey alisra almicraaj ayuu marna ka warinaya oo waa dhexeeya sid intaas wey wax uu sheegay arrinta ayadana wax ishkaal ma laha xadiidkii hore aan soo marnay iyo kan marka farki weyn udhexey ma laha anas maalk waxaa laga yaaba inuu muxuu ahay malik ibnu sacsaca toos mar ugu wariyey marna uu nabigeenaba maadaama khaadimkiisu ahaa uu warramay nabigeena sal l slam wax diidana arrintayda ma lahan weyaan waayo baabka afar boqol iyo ama xadiidka afar boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam bn sacd raxmat llah abarna yacqub ibn ibrahim adawraqi wa hiqa qala xadathana yaxya bn saciid alqaطan hiqat tabtun xuja qala xadathana hisham الsuwai wa hiqat tabtun rumiya bilqadr qala xadathana qataada ibn dacaamat asadusi albasri wa hiqat tabt can anas ibni maliki radia allahu tacala anhu arda khadimi rasul lah sal slam waradia allahu can عن مالك بن سعسع الصحابي الجليل الأنصاري رضي الله تعالى وارضاه أن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم قال نبيga wuxuu yidhi baynama waqti ana aniga cinda albeyti kacbada iyo beytka alla agtiisa aan jooga bayna الnaa'imi wاlyaqdaan bayna الnaa'imi hurda iyo walyaqdaan aan udhexeeya sojood iyo mxua iyo hurdo ayaan udhexeeyaa id aqbala waxaa soo qaabishay oo timid axadu ahalaath id aqbala axadu ahalaaثati bayna arajulayn id aqbala waxaa soo qaabilay axadu athalaathati saddexdii nin mid ka mid ah oo bayna arajulayn labadii udhexeeyey ayaa soo qaabilay saddex nin baa isla socday mid kamid ayaa markaa soo qaabiliyo xaggayga so aad weyaan fa utiitu waxaad lii keeni bitastin baaquli ama saxan oo min dahabin dahab ka samaysan mal-aana xikmatan wa imaanan laga buuxiyey xikma iyo iyo imaan xikmad iyo imaan ayaa budka ah fa shaqa ninkaas marka wuu jeexay ninkii dhexda ku jiray oo isoo aaday min annaxri dhuunta halkaa laga bilaabo ilaa ahay ilaa maraaqi albatni ilaa caloosha meesha ay ku idlaato oo hoose shuuleyda taqriiban ilaa laga gaaro weyaan fagasala alqalba qalbiga ayuu ku dhaqay bimaai zamzam maau zamzam ayuu ku dhaqay biyaha zamzam uma kadibna mulia waxaa lagu buuxiyey xikmatan xikmad iyo iimaanan baa laga buuxiyay qalbigii uma kadibna dabcan waa laisku mxuua xiray qalbigii waa laisku hagaajiyey uma ayii meesha la jeexay uma kadibna utiitu waxaa lii keenay bidaabatin daabad ayaa lii keenay gadid duuna albaqli baqasha ka yar wa fawqa alximaar dameerna ka weyn uma kadibna inalaqtu waxaan raacay maca jibriila calayhi salaam ayaan raacay ninkaa marka jibriil ayuu ahaa faatayna samaa dunya samadii muxuu ahaa dhaweed ayaan nimid faqiila waxaa la yidhi man hada waa keen ninkan waa keen albaabkii ala galaa dabcan riwaayaadka kale aad bay u tafsiil iyo caddayn badan bay keeni jireen marka ama ay keenayaan marka tan waa toos yani markii albaabka la tagay garaaci iyo waxyaabihii muxuu ahaa iyo istidaankii riwaayad aada uma sheegayso waad ujeedaan marka waxa weeyaan waxaan tagnay ayuu yihi faatayna waxaan tagnay asama dunya samada dhawey faqiila waxaa layihi man hada waa qofkee ama waa kee qala wuxuu yihi jibriil wayan qiila waxa layihi wama macaka ya kula jira qala wuxuu yihi muxamedun baa ila jira calayhi salaam sala allahu alay slam qiila waxaa la yihi waqad ursila ilayhi waqad ursila miyaa loo diray ilayhi isaga adeeg miyaa loo diray lilcuruuji ila asamaa inuu samada soo koro miyaa adeeg loo diray saa weyaan waqad ursila qaar culimada waxay leeyihiin ma rasuul baa loo diray rasuul baa laga dhigay lakin arrinteedu waa baciid oo way fog tahay way ogsoon yihiin in maxamed sal lla ly slam la diray marka laakiin adeega loo diray oo samada muxuu ah inuu soo koro ah ayay maxag weydiinayaan marka waqad ursila ilayh su-aashaas ay weydiiyeen jawaabtu waa nacamun marxaban bihi hahay soo dhawaasha ee isaga usugnaatay wa nicma waxaa wanaag badnaaday almajuu'i maaditaan oo jaa-u nabi maxamed sal lla ly slam faataytu waxaan u tagay calaa aadama calayhi salaam abuna aadam ayaan u tagay samada koobaad fasallamtu caleyh isaga ayaa awlaadiis ugu dhow marka nabi ugu dhow ma laha wayaan samaa dunya ayuu joogaa fasallamtu caleyh waa salaamay qaala wuxuu yihi marxaban bika dhawaasha ayaa ku sugnaat min ibnin min ibnin wa nabiyin wiil nimo iyo maxaa nabanimo kusoo dhawow uma kadibn atayna asama athaniya samada labaad ayaan tagnay qiila waxaa lihi man hada kan waa keen qala wuxu yihi wayaan qiila waxaa lihi yaa kula jira qala wuxuu yihi muxamadun baa ila jira calayhi salaam familu dalika ayuu yiri marka familu dalika milu dalikaas waxaa weeyaan waa faacilun lificli maxduuf mil familu waa faacilun lificli maxduuf ay faxariyun faxariyun milu dalika weyaan faxariyun waxaa weeyaan sidii amaba faxariyun amaba fajara milu dalika arrinkii oo kale ayaa dhacay inti su-aal oo la isweydiiyey ayaa waxaa weeyaan ayaa dhacday faataytu waxaan u yimid calaa yaxya wa ciisa ayaan u imid calayhim asalaam fasallamtu calayhim waan salaamay faqaala waxay idhaha marxaban bika dhawaa ku sugnaaday min akhin walaal wa nabiyi nabi uma kadibin atayna waxaan imid athaalithata samadii saddexaad asama athaalita qiila waxaa la yidhi man hada waa ke qaala wuxuu yidhi jibriil wayaan qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula jira qaala muxamedan ayuu yidhi fa mitlu dalika ay fajara waxaa dareeray mitlu dalika arrinkii oo kale oo in su-aal la iyo muxuua hawlihi ayaa dhacay faataytu calaa yuusuf aan u imid calayhi salaam fasalamtu aleyh waan salaamay faqala marxaban bika dhawaasha yaa ku sugnat min akin walaal iwa nabiyin nabi ambiyado dhan walaalo weeyaan nabigeena alayh sala slam wuxuu yihi alambiyaau ikhwatu callaat awliya callaat ummahaatuhum shataa wa diinuhum waaxid ambiyada waxaa walaalo weeyaan hooyayaalkooda ayaa kala duwan laakin diintooda waa mid weeyaan waa walaalo marka wuxuu leeyahy mid kastoo loo taga wuxuu leeyahay min akin wa nabiy abuna aadam wuxuu yihi min ibnin wa nabiy waayaan uma kadib in atayna asamaa athaalita tii saddexaad ayaan tagnay wayaan qiila waxaa la yidhi man hada waa kii qofkan albaabka garaaci qaala wuxuu jibriil wayaan qiila waxaa la yidhi waman macaka yaa kula jira qaala muxamedan uu yihi fa mihlu dalika ay fajara waxaa dareeray mihlu dalika arrinkii oo kale faataytu calaa yuusuf calayhi salaam ayaan u imid fasallamtu caleyh waan salaami qala wuxuu yihi marxaban bika dhawaasha yaa kuu sugnaaday min akhin walaal oo nabiy nabi uma kadibna atayna asama araabica samada afraad ayaan tagnay fa dalika ay fajara mihlu dalika arrinkii oo kale ayaa dhacay inta su-aal la isweydiinayay iyo jawaabihii dhacay ayaa dhacay weyan faataytu waxaan u imid calaa idriis calayhi salaam fasalamtu caleyh waan salaam qala yihi marxaban bika dhawaasha ayaa ku sugnad min akhin walaal iwa nabiyi nebi uma atayna asamaa alkhaamisa samada afraad marka ilahay markuu leh subxaana wa tacaala warafacnaahu makaanan caliyan waa samada afraad weyan wax aad wax aada u dheer weyaan wax dhow maaha tan koowaadaan la gaari karin ko uma atayna asamaa alkhaamisata ayaa nimid familu dalika fajara waxaa dareeray mitlu dalika kadibna faataytu waxaan u imid calى haaruna alayhi الsalaam ayaan imid faslamtu aleyh waan salaami faqala wuxuu yii qala wuxuu yihi marxaban bika dhawaashaya ku sugnad min afan walaal iyo wanabiyi nabi fama atayna asamaa asaadisa ayaan tagnay samada lixaad mil famithlu dalika iyo fajra waxaadira mithlu dalika uma kadibna atayna calaa muusa alayhi salam mithlu dalika inta badan waxay ku dhacaysaa albaabkii iyo idin doo mxuu idin qaadashadii iyo mxuu aha ma adeeg baa loo diray su-aalihii albaabkii waardiyihii malaigta joogta ay weydiinayeen ayaa fi mithli dalika iyo fajra mithlu dalika inta badan sidaa weyaan uma ataytu calaa muusa anu imid alayhi salaam faslamtu aleyh waa salaamay faqala wuxu yhi marxaban bika dhawaashay ku sugnaat min akhin walaal iwa nabiyi nabi falamaa goorta jaawastu aan tallaabay oon gudbay bakaa wuu ooyey qiila waxaa la yidhi yaa dhihi jibriila laga yaaba inuu yahay maa yubkika maxa kaa oynsiiye qala wuxu yhi ya rabbi rabbiyo hada algulaamu canugan ama laftiisaaba weydiiy hada algulaamu wiilkan alladii wiilkaasoo bacatahu aada soo dirtay marka qiila waa min allahi weeyaan waxay ku cadday qaybtan qiila waxaa lihi maa yumkinku waxaa kaa oynsiin qaalu yaa rab rabbiyow hada lgulaamu wiilkan alladii kaasoo bacadtahu aad soo bixisay bacdii gadaashay yadkhulu waxaa gala min ummati ummadiisa aljannata jannada aktharu wa afdalu mima yadkulu min ummati aktharu ka badan wa afdalu ka fadli badan mima kii ama kuwii yadkulu gala oo min ummati ummadeed kamid cadaad ahaan iyo taya ahaan labadaba dad ka badan kuwa muxuu ahaa aniga ummadayda jannada ka gala ayaa muxuu aha geli ummadiisa anta arrinta ayaan ka oy weyaan uma kadibna atayna waxaan imi asama asaabica samada todobaad familu dalika ay fajara waxaa dareeray milu dalika albaabkii markii la furay weyaan faataytu calaa ibrahima alayh salam ayaa imid waslamtu alayh waan salaamay faqala wuxu marxaban dhawaasha ayaa kusugnad bika adig min ibnin wiil iyo wanabiy nabi uma kadibna rufica lii waxaa liisoo bandhigay albeyt lmacmuur beyt lmacmuur waa kacbada malaaigta fasalamtu fasa'altu jibriila ayaan weydiiyey faqala wuxu yhi hada kan albeyt lmacmuur waa beytka la camiray beyt lmacmuur ayaa la yihahdaa yusalli fii waxaa ku tukada kulla maalin la arka sabcuuna alfa malakin todobaatan kun oo malag ayaa ku dukada fa idaa kharajuu minhu markay ka baxaan lam yacuuduu uma soo noqdaan fiihi isaga aakhiru maa calayhim lam yacuuduu uma soo laabtaan fiihi isaga gudihiisa aakhiru maa calayhim ay horta aakhirooda waa la rafcinayaa marfuuc weyaan khabar oo maxduuf ayuu khabar u yahay ay dalika adukhuul aakhiru dukuuli in yadumu caleyhi mooyaan gelitaanka isaga gelitaan u daa'im noqda kii ugu dambeey weyaan oy meesha intay galaan ay ku cibaadaystaan khalaas intaasay ugu idlaatay weyaan intaasay ugu idlaatay marka waxaa weeyaan fa idaa kharajuu minhu markii ay ka baxaan lam yacuuduu fiihi kuma soo laabtaan aakhiru maa calayhim ay daka dukuul aakhiru dukuulin lahum weyaan ay soo galaan weyaan uma kadibna ruficat lii waxaa weeyaan lii bandhigay Eh, sidrat lmuntaha geedka loo yaqaana sidrat lmuntaha yaa layidi mxuu ahaa isoo bandhiga weyaan faidaa waaba iyadoo waa fujaa-iyadii nabquhaa miraheeda iyo thimaarteeda mithlu khilaali hajar meesha hajar la yihahdo magaalada madiina bawdkeeda iyo kaadkeeda oo ku dhow eh, ashuunihii eh, laga sameynayay ayay muxuu ahay laagta yani miro aada u weyn baa ku yeelay ashuunka ama kuuta shayga loo yaqaano faidaa waaba iyadoo waraquhaa calaynteeda mithlu aadaani fiyala yani fiyalada iyo muxuu ahaa maroodiga dhagaheedoo kale dhaga weyna leeda weyaan waidaa fii asliha iyada asalkeeda arbacatu anhaarin afar webi ayaa muxuu ahay jirideeda kasoo bixi nahraan laba webi baatinaani waa laba muxuu ahay adduunka yeello oo muuqda waa nahraan laba webina daahiraani waa kuwa waxa weeyaan baatinaani waa kuwa qarsoonna cafwan waa nahraan laba webina daahiran waa kuwa muuqda weeyaan fasaltu jibriil ayaan weydiiyey faqala wuxuu yihi ama albatinan labada qarsoomiya fa fi ljanati jannada ay ku jiraan weyaan wa ama aahiraan labada muuqdamiya falfuraat wa niil niil ifraat weyaan niil ifraat weyaan webiga niil waa kan maxua etoobiya iyo kasoo baxa oo hadda masar iyo ay isku haystaan iyo iyo etoobiya oo masar la maro oo biyaha ayba cabaanba ama ay ku nool yihiinba ay wax ku beertaanba ah furaatkan wuxuu ku yeelaa ard alciraaq ayuu ku yeelaa uma kadibna furidat waxaa la faradayaa aleyh korkayga hamsuuna salaatan konton salaadood ahay faataytu calaa muusa markii konton salaadood lagu fard yeelay faataytu calaa muusa anu imid faqala wuxuu yihi maa sanacta maxaad samaysay qultu waxaan yidhi furidat calaya khamsuuna salaatan konton salaadood baa ligu fard yeelay qaala wuxuu ini aniga aclamu binnaas aclamu waxaan kaaga waala badnay binnaas dadka minka xaggaada inii aniga caalajtu waxaan la dhaqmay bani israa'iila ashadda almucaalaja dhaqankii u darnaa ayaan la dhaqmay iyo tarbiyayn iyo inaan muxuuaha diinta ka raadaciyo inaan toosiyo yani muddaan la xarbiyey waina ummataka kumadaadan lan yutiiqu ma awoodaan dalika kontankaa salaad ma awoodaan farjic ilaa rabbika rabbigaa u laaba fasalhu alla waxaad weydiistaa an yukafifa canka inaad adi kaa ummadaadaba soo weydiisa weyaan wuu ooyey ha ooye yani xaasidnimo uma ooynin laakin waxa weye intaasuu rabay isna rabitaan bay ahayd waa un wax kale ma ahayn lakin markii dambe oy noqotay baabu nasiixa waa kaas dee muxuu ahaa nasiixa aan inaba caadi ahayn ayuu la maray weyaan calayhi salaam wacalaa nabiyina kadalik ko farajactu waa noqday marka ilaa rabbi baan u noqday fasaltuhu waxaan weydiistay an yuhafifa canii inuu iga fududeeyo fajacala arbaciina afartan ayuu ka yeelay rabbi uma kadib rajactu ilaa muusa inuu soo noqdo alayhi salaam faqala wuxuu yihi maa sanacta maxaad samaysay qultu waxaan ihi jacalahaa arbaciin alla afartan iga dhigay faqala wuxuu lii adiga mila maqaalatihi lula qowlkiisi ereygiisi hore ayuu u sheego wuxuu ku yidhi ummadaada ma awooda rabbi inuu kaa fududeeyo weydiiso farajactu ilaa rabbi ayaan u noqday fajacalaha ashriina labaatan ayuu ka yeelay uma kadibna hay farajactu ilaa rabbi rabbigaan u noqday caza wajal fajacalaha alaatiina soddon ayuu ka dhigay faataytu calaa muusa anuu imid faahbartuhu waan u sheegay faqaala li wuxuu iu yidhi mila maqaalati lulaa qowlkiisa hore o kale ayuu igu yidhi farajactu ilaa rabbi aan u noqday fajacalaha rabbi wuxuu iga yeelay cishriina labaatan ayuu igu yeelay uma kadibna cashra ayuu igu yeelay uma kadibna hamsa intaba ku laalaabanayay rabbigan subxaana wa tacaala faataytu calaa muusa anuu imid calayhi salaam faqaala lii wuxuu yihi mila maqaalati lulaa qowlkii hore o kale igu yidhi wuxuu yidhi ku noqo rabbiga ummadaada ma awoodi karto reer bani la dhaqmay arrintaas marka inuu kaa fooday rabbi weydiiso saas uu yii faqultu waxaan idhi inii aniga astaxyi waxaan ka xishoonaya min rabbi rabbigay caza qaalibahaaya wajalla weynaaya aad baan ugu xishoonaya an arjac ilayh inaan u noqdo fanuudiya waa la dhawaaqay marka alla dhawaaqay an qad amdaytu waan socodsiiyey faridatii faradkaygii waan socodsiiyey oo shantaas ayaan muxuuha ku socodsiiyey qalinkaa lagu duugay macnaheed yani yani hadal saas u mooyaan wa khafaftu can cibaadi addoomahaygana waan ka fuudayey kontonkii shan baan ugu dhigay waajzii waxaan ku abaalmarnaa bilxasanati wanaagana cashra amhaaliha toban laabkeed ayaan ku abaalmarina oo shantaas konta baa lagu dhigaya ayuu rabbi yihi yiri subxaanahu watacala xadiidka waa muttafaqun caleyh marka salaada meesha lagu farad yeelay iyo sida loo farad yeelay cadadkeeda intuu ahaa runtii waa wax aada iyo aada qofka inuu aada u eego ubaahan u baahan yahay qalbigiisana aada ugu shaqaysiiyo iyo maskaxdiisa aada ugu shaqaysiiyo nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam markii salaada loosoo dhiibayay wax loo soo dhiibay wax ugu weynaay habeenka asaga salaada ay ahayd oo intaas loo mariyay nabigeena sal l slam oo loo jeexay wadnihiisa loo jeexay oo intaasoo muxuu ahaa dariiqo la mariyay intaasoo albaab lasii mariyay ilaa si darteed intaa la geeyay oo alla la hadla subxaana wa tacaala oo intaas wada hadal asaga iyo ambiyadii ilaahay u dhex maro salaada dhiibitaanka loo soo dhiibay marka mansilada salaada iyo booska ay joogta ayaa laga qaadanayaa inay waxa weeyaan salaada ay tahay alrukn rakiin lilislaam salaad la-aan ayna islaamnimo ay jiraynin taas ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam naxariista uu qabay biummatihi sidoo kale nabi muuse caleyhi wacalayhi salaatu wasalaam intuu ilaahay ku noqnoqonayay oo nabi muusena muxuu ahay la talinayay ilaa markii dambe laga soo dhigay shan wayaan sidoo kale waxaa laga qaadanaya xadiidka ilaahay subxaanahu watacala raxmadiisa iyo naxariistiisa kontonkii ayaa shan noogala dhigay haddii kontonkaa noola dayn lahaa maba shaqaysaneen in badanoo annaga nagmi ilahay maba caabudneenba maba caabudneenba marka ilaahay isagoo dacfigeenna ogsoon ayuu noo naxariistay oo shan nooga dhigay shantii aad naga nooga dhigayna ajarkeedii ayadoo sidii ayuu rabbiga noo qoraya subxaana wa tacaala dalika fadlullah aladii actaana allah iya fadligaas ilaahay marka ilahay inaan ku mahadino oo shantaas salaadood marka ku mintidna oon ku dadaalna weeyaan si kontonkii ay nooga dhamaystiranto xadiid afar boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasaari raxmatullah akhbarna yunus ibn cabdilcala asadfi waa waa ahay yunus ibn cabdilcala waa sadfi waa qala xadaثna iبn whb cbdالlah بn whb wa iqة thabt qala aخbarna yunis ibn yazid اlayli wayn iqaة thabt an ibn شhahaab mxamed شhahab zuhri waa imaamkii a taqaana iqaة thabt اlxuja qaala wuxuu yihi anas bn malik anas bn malik ayaa wuxuu yihi radia allahu taعala canhu ardah wbnu xazmin abu bakr ibn maxamed ibn cmr ibn xabsin alansari wuxuu yihi ibn shahaab ibn shahaabkan waxaa weeyaan waa maxamed ibn shahab zuhri weyaan maxamed ibn shahab zuhri waxaa kaloo noqon karaa ariq ibn shahabna u noqon karaa ari ibn shahabn u badany wala la naam ari ibn shahab u badanya waan soo hubin doonaa insha allah ibnu shahaabkan waa ari ibn shahab in badany waa ninkii ru'yada lahaa oo irsaalka samayn jiray irsaalka samayn jiray inuu yaha laga yaabaa walcilmu cind allah maxamed shahab zuhri inuu yahay waa laga yaaba waan hubin doonaa waayahay an shahaab waxaa laga wariyey laba jeerba waa iqa haduu ibn shaab zuhri yahay iyo mxu hadduu ibn shaab yahay labadaba waa iqa weeyaan qaala wuxuu yihi anas ibn malikin radia allahu ta arda wa bnu xasmin ibnu xasna oo muxuu ahaye abubakr ibn maxamed ibn ibn xasin oo iqada caabidka ahna wuxuu yihi qaala rasul la sl ibn shahaabka toos nabigu ula aaday yani ibn shahaabka toosu nabigu ula aaday oo xadiid mursal noqona markaas haddii marka anas muxuu ahaa la geliyana mursal ma noqonayo weeyaan waayahay qaala wuxuu yihi rasul la rasulka sal slam farad allah alwin farad yeelya caza wajal calaa ummatii ummadayda hamsiina salaatan konton salaadood farajactu waan la noqday bidalika arrinkaas oo kontonka ayaan la noqday xataa amura ilaa an ka mara bimuusa calayhi salaam faqala wuxu yidhi maa farada rabbuka calaa ummatika ummadaada rabbiga muxuu kusoo farad yeelay qultu waxaan idhi farada calayhim hamsiina salaatan konton salaad buu ku farad yeelay qaala wuxuu yili anigii muusa calayhi salaam faraajic rabbaka rabbiga ku noq caza wajal faina ummataka ummadaada laa tutiiqu dalika arrinkaas ma awoodi karto faraajactu rabbi rabbiga ayaan ku noqday an ku noqnoqday caza wajala fawadaca shaطraha nuskeeda buu ka dhigay yani toban toban shaطriga qeyb unbu iga dhiga weyaan farajactu ila musa fabartahu faabartu waan u sheegay faqala irjic raajic rabbak rabbigaa e, ku noqo warajici fainahu mataka laa tutiiq dalika farajactu rabbi caza wajal rabbiga ayaan ku noqnoqday faqala wuxu hiya hamsun iyada waa shan wahiya hamsuuna ajir ahaana konton ayay u dhigantaa wayaan laa yubadal qawlu laa yubadal qawlu qawlka lama badalay ladayi agtaydi marba haddii muxuu ahay qawl iga dhaca lama badala wayaan farajactu ilaa muusa ayaan usoo noqday faqala wuxuu yidhi rajic rabbika rabbigaa ku noqo faqultu waxaan ihi qad istaxaytu min rabbi rabbiga waan ka xishooday caza wajal xadiidka hore un bay muxua takmiilo u tahay weeyaan xadidka hore unbuu takmiilo uya xadiidkaana xadiidka afar boqol iyo kontonaad waa xadiid munkar ah munkarka waxaa weya qofka daciifka ah markuu khilaafo amaba waxaa weeyaan taqriiban dacfiga ku dhow ama wahmiga lah markuu khilaafa man huwa awthaqu minhu dadka muxuu ahay isaga ka hiqasan amaba dad iqa inuu khilaafo ayaa waxa weeyaan munkar la yihahdaa munkar waa xadiid daciif marka anwaac ah, daciif weyaan waxyaaba munkarka keena waxaa ka mid a ah, yani cibaaraad aan ku olin saexayn oo raggi kale muxuu ahaay ka hor imaana muxu wixii ku yeelay ayaa muxuu ah ku yeelay ay ka mid tahay in madiina nabiga lagu deji sal l slam oo halkaa uu ku tukaday oo waxa weeyaan lagu tukaday eh, meelo dhowra uu sii marmaray uu ku tukaday marka waxaa weyan dacfiga halkaas ayuu ka imaaday weyaan xadidka afar boqol iy kontonaad waa xadis munkar ah qala imam nasa aley raxmatulla abarna amr ibnu hisham alxada mhm. amr ibnu hisham alxarani wathiqa qala wuxu xadathana mahlad mahlad ibnu yaziid alqurashi weeyaan waa saduq lahu awham waa run badan lakin ismoodsiino badan ayuu leeyahay an saciid ibn cabdilcaziz atanuki waa hiqat imam qala xadathana yaziid ibn abi malik wa saduqun ruba mawhim isagana ismoodsiin ayuu leeyahay qala wuxuu yihi xadathana anas ibn malik ayaa noo warramay radia allahu tacala ardah ana rasuula rasuulka sal slam qaala wuxuu yidhi utiitu waxaa lii keenay bidaabatin gadiid ayaa lii keenay fawqa alximaari dameerka ka weyn wa duuna albaqli baqashana ka yar khaطwuhaa tallaabteeda cinda muntahaa arafiha araggeeda meeshuu ku idlaado ayay muxuu ahaa tallaabteeda ku dhacaysaa farakibtu waan koray wa maciya jibriilu jibriil ayaa ila socday calayhi salaam fasirtu waan socday fa qaala wuxuu yidhi inzil deg oo fasalli tuka munkarka meeshu ka halkan waa fa facaltu waan yeelay fa qala wuxuu yidhi atadri miyaad garanaysaa ayna salayt meeshaad ku tukatay salayt waxaad ku tukatay biaybata madiina wa ilayha almuhaajir ayadaad is muhaajiri doontaa munkar meesha kuna halka weyaan uma kadibna qaala wuxuu yidhi inzil deg fasalli markaa muddo soconnay fasallaytu waan tukatay faqala wuxu tadig miyaad garanaysaa ayna sallayt meeshaad ku tukatay sallayt waxaad ku tukatay bituuri siina tuuri siina meesha la yihahdo ku tukatay xaytu kallama allahu caza wajalla muusa calayhi salaam meeshii uu alla nabi muuse kula hadlay ayaad ku tukatay weyaan uma kadibna qala deg deg fasalli fanazaltu waan degay fasallaytu waan tukaday faqala wuxu yidhi atadri miyaad garanaysaa ina sallayta meeshaad ku tukatay sallaytu waxaad ku tukatay bibeyti laxm beyti laxm xaytu wulida ciisa calayhi salaam nabi ciise meshuu ku dhashay oo beytlaxme ayaad ku tukatay weeyaan uma kadibna dakaltu waxaan galay bayt almaqdis ayaan galay fajumica lii alambiya ambiyada ayaa liisoo ururiyey calayhim asalaam faqadamanii jibriilu calayhi salaam ayaa muxuu aha hormariyey xataa amamtum ilaa imaaman ugu noqdo uma kadibna sucida bi ila asamaai dunya samada dhaweed ayaa muxuu aha lila koray oo liisaaray faidaa fiiha aadamu calayhi salaam nabi aadam ayaaba meesha ku sugan uma kadibna sucda bi waxaa lii korsiiyey ila asamaa athaaniya samada labaad faida fiiha ibna alkhala ilmihii habaryarta ilma habreedka ahaa ayaa meesha jooga ciisa wayaxya calayhim assalaam uma kadibna sucida bi waxaa lila koray ila asamaa thaali samada saddexaad faida fiiha yuusufu ayaa jooga calayhi salaam uma kadibna sucida bi ila asamaai araabicati samada afraad ayaa liila koray faidaa fiiha haaruun calayhi salaam ayaa joogo uma sucida bi ila asamaai alkhaamisi samada ayaa liila koray faidaa fiiha idriisu calayhi salaam yani intii la marayay oo muxuu ahaay albaabkii la garaacayay su-aala la isweydiinayay keed ahayd yaa kula socda ma la diray waxa weeyaan marxaban bihi wixii oo dhan muxuu ahaa waa ka gaaban yahay weeyaan waa mukhtasarkan ثم kadibna sucida bi waxaa layla kor ila samaai asaadisa faida fiiha muusa alayhi salam ayaa jooga uma kadibna sucida bi waxaa layla kor ila samaai saabica samada todobaad faida fiiha ibraahimu alayhi salam ayaa jooga uma kadibna sucida bi waxaa layla koray fawqa sabci samaawaat todobada sama ka kora ee lila aday faataynaa waxaa nimid sidrat lmuntaha geedka sidrat muntaha loo yaqaan faashiyanii waxaa i dabooray faashiyatnii waxaa i dabooshay dabaabatun ciryaamo ayaa i dabooshay ciryaamo i dabooshay weyaan waa sida muxuu ahaa Eh, daruurtoo kale wax ayaa i daruuray fakharartu waxaan dhacay saajidan sujuud ayaan la dhacay faqiila lii waxaa liiyidhi ina inii aniga yowma maalinta khalaqtu aan ubay umay asamaawaati cirarka iyo alarda arlada aan umay faradtu waxaan ku faradayn calayka korkaada iyo calaa ummatika ummadaada hamsiina salaatan konton salaadood faqum biha la istaag anta adiga ummataka faqum biha u istaag anta adiga ummatka ummadaada u istaaga weeyaan farajactu waan u noqday ilaa ibraahima nabi ibrahim baan usoo noqday falam yasalnii can shayin waxba ima weydiinin uma ataytu calaa muusa ayaan u yimid alayhi salaam faqala wuxu yihi kam farada allahu calayka alla intuu kugu fardeer wa calaa ummatika ummadaada qultu waxaan ihi hamsiina salaatan qala wuxu yihi fa inaka adiga laa tastatiicu ma awoodi an taquuma biha inaad u istaagto salaadaha kontonka anta walaa ummatik adiga ummadaadaba farjic ilaa rabbika rabbigaa u noqo fasalow alla waxaad weydiistaa adtakfiifa fududayn farajactu waxaan noqda ilaa rabbi rabbigay fakhafafa canii wuu iga fududay cashran toban uma kadibna ataytu muusa calayhi salaam ayaan u imid فأمرني wuxuu faray بالرجوع inaan u noqdo rabbigay farajactu waa u noqday fakhafafa canii cashran toban buu rabbi iga fududeeyey uma rajactu waxaa u noqday uma ruddat waxaa loo soo celiyay marka waa lasii waday ilaa loo soo celiyey uma ruddat waxaa loo soo celiyay amsi ilaa khamsi salawaatin shan salaad baa loo soo celiyey qaala wuxuu yihi rabbigan subxaana wa tacaala farjic maya cafwan qaala wuxuu yihi muusa alayh salaam farjic u noqo ilaa rabbika rabbiga fas'al weydiisa atakfiifa inuu kaa fooday farada ama fa inahu alle farada wuxuu ku farad yaray calaa bani israiil reer bani israiil salaateyn laba salaadood famaa qaamuu biha kuma ayna istaagin oo ma ay oogin weyaan farajactu ilaa rabbi rabbigaan u noqday caza wajal fasaltu takfiifa faqala wuxuu ini aniga yowma maalin khalaqtu an umay yowma maalin khalaqtu an umay asamaawaati cirarki walard arlooyinka an umay haa faradtu waxaan ku fardaya caleyka korkaada wa calaa ummatik ummadaada khamsiina salaatan konton salaadood fa khamsun bikhamsiina shan konton bay u dhigantaa faqum bihaa u istaag oo la istaag anta iwada um, waa ummatik ummadaada u istaag weyaan salaadahaas fa caraftu waxaan ogaaday annaha ayada min allahi alla xaggii tabaaraka wa tacaala siraa inay tahay caziima iyo mid muxuu ahaa la shabadeeyey oon aqbalaya in lagu noqdo sira ay caziimatun laa taqbalu annas farajactu waan u noqday ilaa muusa alayh salam ayaa u noqday faqala noqo facaraftu waxaan ogaaday anaha iyada min allahi alla xaggiis sira mid la go-aamiyey oo laga noqon inay tahay ayaan ogaaday xatmun waajib ah falam arjic alla uma aan laabanin xadiidkan marka xadiid kale ayuu macno leeyahay laakiin waxaa u keenay munkar inuu noqdo waxaa weeyaan kabaso tan koobaad markii shantii lagu faradyeela kadib ayaa nabiga inuu u noqday rabbi ayuu sheegaya sida waxaa riwaayaadka ragga hiqaada ay wariyeen oo muxua saxiix ku yeelana markii shanaad muusan noqonin ma noqonin alla waan ka xashoodaa ti u yidhi sidoo kale in muxuua baytlaxmi iyo duurisina iyo madiine iyo halkaa lagu degay oo nabiga lagu dejay alay sl slam oo ku tukaday ayadna waa saas oo kale facala hada asaas xadiidka waxa weeyaan waa munkar waa daciif weyaan xadidka afar boqol iyo kob iy konton waa saxiixa qala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna axmed ibnu sulayman qala xadathana yaxya ibn aadam axmed ibn sulayman alruhawi waa xaafid yaxya ibn aadamna waa hiqatun xaafidun fadil qala malik ibnu miqwal malik ibn miqwal waa hiqatun can zubayr ibn cadiy alhamdani waa hiqa can ibn musarif hiqatun qaariun faadil can mura ibnu sharaaxiil wa hiqatun cabid can cabdillahi ibni mascuudin ibn ibni cabdin alhudali radi allahu tan arda radi allahu tan ardah nabigana waa ninka ulahaa qofkii doonaa qur-aanka sidii muxuuah loo soo dejiyey sidii lagu soo dejiyey isagoo ah oon isbedel ku dhicin inuu akriyo waxaa weeyaan ku akriyay qirada cabdullahi ibni mascuud ayuu nabi yiri sala allahu alayh wali wasalam cabdullahi ibn mascuud marka wuxuu ahaa min culamaa asaxaaba saxaabada culimadeed ayuu kamid ahaa xir badan uu ka tagay radia allahu taala arda qaala wuxuu yihi lamaa goortii cabdillahi bin eh, mascuud ayaa dhihi lamaa goortii usiga la dhelmiyey birasuli rasulka la dhelmiyey sal slam intaha bi intaha bihi intaha wuxuu la intuhiya waxaa lala gaaray bihi isaga ilaa sidrati lmuntaha meesha sidrat lmuntaha la yihahdo ayaa lala gaaray wahiya ayadana fi asamaai assaadisa samada lixaad bay muxuu ahaa ku taallaa weyaan waa usoo noqon doonaa samaa saadis saabiq iyo meesha ayt waa usoo noqon doonaa iyo kasii koroba wa ilayha iyada yantahi uu ku idlaadaa maa curija bihi wixii lagala soo kalay min taxti ayada ka hoosa wa ilayha iyada yantahi uu ku idlaadaa maa uhbita bihi wixii lala soo dega laga soo dejiyay min fawqiha korkeeda xataa yuqbada minha ilaa xaggeeda lagala wareego oo muxuu ahaa ay ambiyadii cafwan eh, eh, eh, malaaigtii ay la wareeg la wareegaan qaala rabbiga wuxuu yihi subxana watacaala id goor xus nabi allow yaksha uu daboora asidrata sidrada iyo geedka gobka ah maa yaksha wix daboora weyaan qaala wuxuu yihi cabdullahi bin cabaas cabdullahi bin mascuud ayaa dhihi faraashun baalaley amaba ayax oo min dahabin dahab ayaa dabooli fa uctiya waxaa nabigeen la siiyey sala allahu alay slam halaatan saddex shay ayaa la siiyey asalawaat alkhams shanta salaadood ayaa la siiyey nabigeena sal l slam kow tan labaadna wa khawaatimu suurati albaqara suurat albaqara gabagabadeeda ayaa la siiyey aamana arasuul tan saddexaadna wayuqfaru waxaa loo dami dhaafi liman duul iyo qof maata dhinta min ummati ummadiis ka mid ah laa yushriku aan alla la wadaajinayn laa yushriku aan la wadaajinayn billahi alweyne shay-an almuqximaat waxyaabaha dadka naarta ku rida iyo dembiyada weyn ayuu rabbigan u dhaafaya subxaanahu wa tacaala xadiidkan marka laba arrimood ayaa in laga taabto u arrinta koobaad wuxuu sheegay Eh, wahiya fi samaai saadisa markuu sidratlmuntaha ka hadlayay fi samaai saadis ayuu sheegay xadiidka horena waxaan soo marnay in ay ahayd fi samaai saabica iyo weliba kasii kora marka waxaa lagu jamcina ay culimada leeyihiin raximahum ullah sidratmuntaha waxa weeyaan xidadaheeda iyo jirka qeybta hoose ilaa samaai saadis ay soo gaaraysaa meesha yani inteeda badanna iyo muuqaalkeeda badanna samaa saabica weeye ay ku taallaa inay kasii kor marto oo muxuuha ah farqihii iyo inay kor kasii aadana ayadna baciid maaha kolleyba culimada inahaas ayay ku soo muxuu aha jamciyeen waalcilmu cind allahi tabaaraka wa tacaala midda labaadna qodobada nabigeen la siiyey sala allahu calayhi wasalam waa qodobo aada muhiim u ah oo runtii ilaahay lagu mahadiyay subxaana wa tacaala konton salaadood ayaa lagu farad yeelay kadibna kontonkii ayaa muxuu ahaa iyagoo ajarkoodii oo dhan alle siiyey al rabbi uu siiyey subxana wa tacala isaga ummadiisa shan bas ahna waa lagu soo reebay ilahay fadliga subxaana wa tacaala iyo mansilada salaada ay leedahay tan labaadna aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbih nabigeena alayh sla slam markii lagu soo dejinayay ama loo soo dhiibay halkaas ayaa loogu soo dhiibay xadiidkay ku caddahay tan saddexaadna oo bishaarada aada ku weyna qofkii ilaahay subxaanahu watacaala shirkiga kiisa yar iyo kiisa weynba u ka badbaadiyo oo shirki la-aan dhinto ilahay dambigiisa weyn u dhaafaa ayaa ayadna nabigeena loo soo dhiibay sal slam waa fadli aada u weyn oo ilaahay subxana watacala uu ku mahadsan yahay nabigeenana sala allahu alayh wasalam ummadiisa muxuu ahaa uu usoo qaaday marka waxaa loo bahanyay marka qofka muuminka inuu marka xaaladahan oo kale la joogo oo waxa weeyaan eh, micraajka iyo israaga iyo hawlaha laga hadla qofka u xasuusta eh, ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabahadaa soo dhiibay oo hadiyada ah oo salawaadkaas shanta ah oo kontanka udhiganto ee qofka shirkila-aanka dhinto shirkalaan dhinto eh, oo alla la kulma subxaana wa tacaala dembi la siini sidoo kale suurat albaqara khawaatimteeda ilaahay carabkeenna ku fududeeyey fadliga iyo wanaagga ku jira inahaas oo dhan ayuu qofka soo xasuusanayaa intaas ayuu cashar ku idil yahay hada wallahu aclam وصلى الله وسلم على عبد الرسول المصطفى